isiiya sharaf ciheeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaw dumee cayaaraho sayid sharafay ka dha kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan barnaamijka kulanka kayenen wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taariq wax ku aasias tahay labaatanka bisha janaayo sanadka laba kun barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka ah saraakiil ka tirsan waxda caafimaadka falastiin oo sheegay in sagaaliyo ruux oo rayada khaza ay ku direen ciidamada yahuudda waan soo qaadan doonaa sidoo kale waxaa soo qaadan doonaa oad maqli doontaan warbixin ka hadleysa in sarokac ku yimid qiimaha marka eh, la iibiyo waxyaabaha muhiimka ah ee awal soo mari jiray ama badeecadaha baddaca soo mari jiray maadaama weerarada xuutiyiinta yemen ay saameyn ku yeesheen waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan iiraan oo ka hadashay duqeymo lagu dilay eh, xubno kamid ah iyaga muwaadiniintooda oo ka dhacday dalka syriya qodobadaasi kuwana soo kardha xubnihii joogtada ahaa warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka eren qabaa aygahu jacaylku habaabi maayo nasiibku hungoobi maayo oh. hantina waxba waa imayni jacaylku habaabi maayo kuhungoobi maayo hantina waxba waa imayni hadda aan dhamayni ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhamayni ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar awawinyo uletaa abaar ma sheegine hayaanku hageedi wey carraadna ka yaabi mayne abaar ma sheegine hayaanku hageedi wey carraadna ka yaabi mayne inta aan dhammayne ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar hanadgeesiin kara howlkarahowde mahiyo diman haradkee jiil kara hawlkara oo deemaydiyo ku jar hadalka ku jar iyo eree kale ayaa ka mid ah heystan ay ku wada luqeynayaan fanaaniinta xasan aadan samatar iyo shankaroon axmed eredaheystan waxaa maxamed cali kaari iyo laxanka xasan aadan ayaa lewa heysiil qabtay daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka keyna maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee oqoaaatanyotodobasano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sow ma inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nnn cisiiya shaarafci heeda hohoyanay adabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan guda gelayna dhegeystayaal aynu ku bilownae xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa ay markaa akhrinta koowaad marsiiyeen hindisa sharciyeedyada hay-adda adeegyada baaritaanka iyo sharciyeenta beeraha soomaaliyeed iyo hay-adda kiimikooyinka beeraha waxaana dood adag ay ka yeesheen xildhibaanadu markaa sharciyadan ay wasaaradda beeraha soo diyaarisay iyo hinsharciyeedkanba iyagoo markaa xildhibaanadu ay ku kala raduwanaadeen marka la eego xilliga uu ku soo aaday hinsharciyeedkan iyo in loo baahan yahay istoo kale inay jiraan shuruuc kale oo ka muhiimsaneyd oo in golaha la horkeena ay ahayd xildhibaan fiyoore oo kamid ah xildhibaanada eh, golaha shacabka ayaa waxa uu markaa sheegay in loo baahan yahay sharcigan uu muhiim yahay xilli fiican uu kusoo aaday maadaama uu sheegay in soomaalidu ay u badan yihiin ee eh, dad markaa beeraley ah qaarkoodna ay markaa yihiin xolodhaqato balse uu sheegay in markaa ay muhiim tahay in xoogga la saaro arrimaha beeraha si waxsoosaarka dalka uu kordho sidoo kalena waxauu markaa xildhibaanadu ka codsaday in laga shaqeeyo eh, sidii maalmar u noqon lahaa hin sharciyeedkan beeraha maanta sharcigii ugu wanaagsanaa eh, in la keena mudnaa ayaan hor yaallo waa sharciga eh, eh, beeraha aad baan ugu bogaadinayaa wasiirka iyo wasaaraddaba dadku waa beeraley iyo xoolaaley ay kala yihiin anigu dadka beeraha jecelna waa ahay beeraleyna waa ahay oo macnaha jiilka yani beeraha uu soo galaanahay runtiina maanta waxaa jira waddanka dhibaato xoogle waxay ka taagan tahay beeraha waxaa jira arrin dhahaysa xildhibaano aan idhaahdee meel wax lagu beerto ma laha beerihii waa la haystaa waddanku beero ma laha arrimaha noocaas ani waxaan isleeyahay sidaa loo dhahayo uma wada jiraan dhul badanoo waxaa jira xor ah la beerto u baahan in la dhiirigeliyo la garab istaago waxaan xorta aheenna la raadiyo sharcigan na hor yaalla hindisharciyeedkan hay-addan uu sheegay wasiirku ay ku jirtaa hindisharciyeedka ee saris anigu waxaan qabaa in arrintaasi arrin muhiima ay tahay maxaa yeeley hindisharciyeedyo badan oo ansixinaa jiro oo aan bajad lahayn oo aan mid mid aan u kor istaagi karo laakiin marka beeraha la keeno inaan annaga hor istaagno aan idhaahno hindisharciyeedka ha la celiyo bajad looma hayo hay-adda lama dhisi karo taasi waxay nagu noqonaysaa arrin markaasi beeralayda curyaamin ku ah kiimikada iyo arrimaha la sheegay iyo kontaroolkoodana dhibaatada ay kusii kordhinayso marka waxaan qabaa qodobkan ah in aan ansixinno aan ku idhaahdee aan dib loo celinin midda hay-adda inaan dib loo celin sababtoo ah hay-ado badan aan dhisnay iyagoo aanan bajad lahayn ayagoo aanan waxba qorsho loo samayna maaliyadeed aan wadan ayaa halkan ku ansixina waa isla wada ognahay sabab ma garan kara marka beeraha loo hor istaago waxaan qabaa aniga meeshii ugu habboonayd ee lagu dhiirigelin lahaa beeralayda inaan taagannahay meeshii lagu kobcin lahaa meeshii waddan ka hagaagi lahaa beeraha inaan garab istaagno inaan beerahaasi aan wixii nooga baahan tahay wasaaradda in aan ku taageerno laba waxaa lasoo hadal qaaday dhibaatada haysata beeralayda oo ay ka mid tahay jakboyntiyada oo toddoba kowda toddoba saaco duhurnimo baarista ay ku bilaabanayso oo xildhibaan fiqi uu sheegay uu sheegay berey runtii arrintaasi waxay u baahan tahay hay-adaha amniga annagu baarlamaankii baan nahay arrinkaasi in wax laga bedelo dadka beeralayda ah tacabkooda xalaalka u yahay loo fududeeyo baarista si degdegana si ay markaasi u shaqaystaan oo ay magaalada u keensadaan midda kale waxaa jira dhallinyaro badan oo jaamacadaha ka baxo oo barteen cilmiga beeraha dhallinyaradii waxay u baahan yihiin shaqo waxay u baahan yihiin beero iyo nidaam iyo ay ku shaqeeyaan oo ay wax ku horumariyaan badana inaan la socotaan ma aqaano anigu dadka beeraha xiise ka mid ahaa cilmiga beeraha waxaan arkaa beero yaryaroo daboolan oo beeraha dadan ah oo aad u soo badanaa ah, iyagaba waxtaray leeyihiin waxaan qabaa marka si aan u dhiirigelin dhallinyaradaas in aan sharciyeedyada beeraheena hor yaallo aan sii dayno ka shaqayna inaan taageerno wixii ka qaldanna aan ka saxno haddii aan ka hadlo hay-addan saris la leeyahay ani waxaan qabaa magaca mar kasta hay-ad walbo aan ansixinayno marka halkaan ka baxdo ama buwaagta inoo yimaada hindu sharciyadada waxaa ku qoran afqalaad horta magac soomaaliyeed in laga dhigo taasaan soo jeedin lahaa magaca in la bedelo si magaca soomaaliyeed inuu noqdo magac soomaaliyeed inay qaadato maxaa yeele waddankii oo dhan wuxuu noqday afqalaad inaad aragteen ma aqaan business walboo la furo hay-ad walboo socoto tu baarlamaan martay tu qof uu furanayo dhammaan afqalaad waay marka arrintaasi halis weynay nagu tahay waxaan ku soo gebagabaynayaa dadka beeralayda ah ee baarlamaanka ku jiro iyo kuwa beeralayda aan ah ahaynba dhammaan aan garab istaagno sharcigan dal wuxuu ku hormaraa beero tan kaloon aan rabo oo aan ku darayo waxay tahay xildhibaan ceymoy aan idhaahdo wuxuu sheegay deegaamada beeraha deegaan walba beerta ku taalla ama aseendada ku taalla dad umbaa leh buu yidhi deegaanka dadkii lahaa ayaa leh anigu taasaan qabaa ama talyaani hore u lahaado ama ingiriis ha lahaadee goofka ay ku taalla cidda leh ayaa beeraha iskale oon loogu imaanayn aadoo mahadsantii xildhibaan fiyoore oo ka mid a ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayuu ahaa dhinaca kale xildhibaanada qaarkood ayaa ku kala argduwanaaday marka la eego falanqaynta ku aadan hinsharciyaedka beeraha iyo sidii loo xakameyn lahaa waxyaabaha kiimikada iyo sidoo kale marka la eego in beerahaba xooga ay saaraan dadku shuruucna marka mashruuc loo sameeyo xildhibaan eh, cumar cali cabdi oo kamid a ah xildhibaanada golaha shacabka waxa uu markaa eh, su-aalo duldhigay eh, marka la eego hinsharciyeedkan wuxuu sheegay in waxyaabaha kiimikada inta badan laga sameeyo waxyaabaha markaa qarxa ama walxaha qarxa oo inta badan ay adeegsadaan marka xubnaha al-shabaabka sida uu sheegay sidoo kale waxa uu markaa tilmaamay in loo baahan yahay cidda qaadaysa mas-uuliyadda wuxuu tilmaamay in horey loo qabtay shakhsiyaad ay eh, usoo degayeen waxyaabaha fertilizerka loo yaqaano ee beeraha lagu bacrimiya ee waxyaabaha kiimikada eh, qaarkoodnaba la waxkabadeeyey sida uu tilmaamay marka loo baahan yahay in diiradda la saaro eh, sida loo xakameyn karo sidaasoo kale xildhibaan faaise jeyte iyana waxay markaa sheegtay in wadankan xaaladiisu marka ay tahay wadan haatan soo kabanaya qarax dambe iyo dhibaato kalena aanu xamili karin maadaama ay sheegtay kiimikada la keeno in qofba siyaabo kala duwan ee loo isticmaalayo waa kuwan iyagoo markaa aragtidooda ka hadlay inaad isdul istaagto mudane wasiir kiimikooyinka oo beeraha oo bacriminta lagu sameeyay waxaa u xiran dhowr iyo toban qofood dhowr iyo tobankaas qofood oo hay-adaha amniga ay xireen markii la weydiiyey waxaan ay qabtaan iyo meesha ay u wadaan waxay caddeeyeen inay u wadeen nimanka argagixisada ah waana bacriminta waa si ofishaal ah oo muuqaal ah yaa loo xukumay nimankaas nimankaas eh, niman si hoose loo xukumay maahan hay-adaha maxkamadaha la keenay waa la xukumay waxa ay keenayeen waa bacriminay ahayd kiimikooyinay ahayd waxyaabaha laga sameeyana waa waxyaabahan beeraha lagu bacrimiyo waay waxaan rabnaa marka inaa isdul istaagto saddex su-aaloodoo muhiim ah oo ah yaa baaraya kiimikooyinka hay-adaha amniga ma ku jiraan xildhibaan iga horreeyaan la qabaa in laga dhiga ma aha oo la yidhaahdo hay-adda amniga qof soo dirso hay-adda maaliyadda qof soo dirso macnaha in sidaas laga dhiga ma qabo arrintan waa arrin muhiim ah waddankana khatar ku naqon karta si kale haddii loo fiiriyana faa'iido u ah in beeraha bacrimin lagu sameeyo in maaragta la abuuro waxyaabahaasoo dhan waa muhim sidaas si lamid ahna waxay khatar ugu tahay in qarxyada lagu sameeyo dhowr jeeraa dekada weyne muqdisho laga celiyey kuwaa lagu qabtay kuntunaanra lagu keenay caddeynteeday wadataa yaa baaraaya waa muhiim hay-adaha amniga ma idinkala shaqeeyayaan dad maaragtay khibrad u leh baarista kiimikooyinkan ma ku jiraan sidoo kale sheeba waxaan lagu baarayay ma la keenay waxaan rabnaa marka intaas marka aa ka jawaabto inta kale waxaan la qabaa bajetka loogu talagalay iyo sida uu yahayna xildhibaanada iga horeeyaan la qabaa in maaragta ay muhiim tahay wixii aan ansixinay kuma jiro saaris waxay keenaysaa shaqaalay keenaysaa waxay keenaysaa guddoona u imaanay guddoonka u imaanaya laftirkiisa waxaa la rabaa si oo inuu ku imaado oo shaqadan aqoonteeda inuu leeyahay inaan layska soo magacaabin waxaana rajaynaa insha allah markii lasoo magacaabana inna loo keeni doono asiga laftirkiisa aan su-aalo weydi doono haddii ilaah yidhaahdo waa mahadsantihin beerihii in gacanta shacqa dowladda lasoo geliyo dowladda beerihii maba hayse horta kiimikada lagu abuurayay iyo eh, kiimikadayaa loo keenaa war wadankan kiimiko waxaa ka kiimiko sida horey loo sheegay xildhibaana igu horreeyaa sheegee kiimiko qarax iyo dhibaato soomaaliya uma laabto kiimikana uma baahnin waxaan u baahannahay beeraha horta in gacanta shabaabka laga bixiyo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe shabaabaa ah haysto beeraha lama tegi karo lama abuuri karo beer lama abuuro soomaaliya waxaa laga cunaa cambe iyo moos iyo yaayo dibadaha laga keenay kiimik maxaa looga baahan yahay shimbirayow heesa wax ay waayo waxa meesha baarlamaankaa la keenee shuruucdii loo baahan yahay waxaa la rabaa waxay kala muhiimsan yihiin oo baahida taagan dan u ah in la keeno laakiin kiimi ka beero war beero waddankaa lagama abuuro kama baxaan liindhanaan iyo babaay dibadda laga keenaa la cunaa cambaa la keenaa yaayaa la keenaa waxaa laydinka rabaa waddankaa shabaabka ha laga xoreeyadii la bilaabay in meel lagu ogaado gacanta dowladda la soo geliyo dhulka beeraha kabacdia ah, kiimika laga hadli karaa kiimika waddankan uma baahna sharcigaasna wakhtigiis lama joogo ani waxaan dhihi lahaa ha lagala celiyo sharcigaas inta sharci wakhtigiis la joogo maaha waad mahadsantiin codkaas aad maqlaysiin waxaa ahayeen qaar ka mida ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka hadlayay kulanka golaha oo markaa kula arduwanaa markaa hinsharciyeedka loo keenay xildhibaanada golaha shacabka ee aqrinta ku admarsiiyeen ee la xiriira sharciyada markaa beeraha iyo sidoo kale waxyabaha kiimikada oo iyagu markaa xildhibaanadu ay ku kala arduwanaadeen dhinaca kale xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa waxay markaa ah, go-aan ay ka gaareen eh, ciyaar u harsaneyd ciyaartooyda koonfur galbeed oo iyagu gebi ahaanba isaga baxay eh, tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo muqdisho ka socday waraqad ka soo baxday eh, xafiiska xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waxaa lagu yiri go-aanka gaaris ciyaartii u harsaneyd ee koonfur galbeed kadib shir isugu yimaadeen xubnaha guddiga fulinta ee xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed shirkaas oo ku saabsanaa sidii go-aan looga gaari lahaa ciyaarta u dhiman maamul goboleedka koonfur galbeed oo tartanka isaga baxday haddaba gudiga fulinta ee xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta waxay go-aamiyeen in ciyaartii u harsanayd ciyaartooyda koonfur galbeed oo ila ciyaari lahaayeen hirshabeelle in natiijada dhibcaha ciyaartaas oo ah saddex dhibic iyo saddex gool la siiyey maamul goboleedka hirshabeelle maadaama ay tartanka isaga baxeen maamul goboleedka koonfur galbeed sidaa darteed waxaan ku rajo weynahay inaad nala ilaalin doontaan xeerka iyo nidaamka tartanka ayaa lagu yiri warqad ka soo baxday ee eh, xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed gaar ahaan xafiiska xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya yuusuf eh, muxidiin eh, axmed sida muuqatana waxaa markaa lasii ambaqaadi doonaa lana sii wadi doonaa ciyaarista kulmada kale ee haray tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir si markaa loosoo afjaro tartankan uu hareeyey markaa muddooyinkai u dambeeyey buuq iyo sidoo kale rabshado taa oo keentayba in xulka koonfur galbeed ee tartanka qaadacaan isagana ay baxaan oo lagu qancin waayay inay markaa kasii qayb noqdaan weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal isiya shaarafci heedahohoyaaday ku nool cawiya subaho weli barnaamijka kulanka dhegeysaneysaan keenana waad nagala socotaan saaxib ayaale markan haddii aynu eegnana xukuumadda suudaan ee la daaradhacaysa dagaalada kaga imaanaya xubnaha militariga ee xukunkooda kasoo horjeeda ayaa sheegtay gebi ahaanba inay ka baxeen ama qaadaceen xubinnimada ay ka ahaayeen urur goboleedka igaad ee loo yaqaano intergovernmental authority development igaad magaciisa loo soo gaabiyo ku dhawaaqistan ayaa waxaa sameeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda wadankaasi suudaan ee uu hogaamiyo cabdilfataax al burhaan oo isagu ah madaxa ugu sarreeya ee xukuumadda militariga iyagu talada haya inkastoo ay weli wadankan aafeeyeen dagaalo u dhexeeya hogaanka talada haya ee cabdilfataax al burhaan iyo xubno saraakiisha militariga kamid ah uu kamid yahay ciidamada gaarka ee loo yaqaano r s f oo iyaguna muddo sagaal bilood la dagaalamayay ee xukuumadda uu hogaamiyey cabdilfatax al burhaan waxaana markaa dagaalada ku dhintay kumanaan kun oo ruux iyadoo ay ku barakaceen in ka badan toddoba milyan oo kamid mid ah dadka suudaan dowladdu waxa ay eh, horey u sameysay eh, ku dhawaaqistan eh, horaantii toddobaadkan walow keliya uun markaa ay ahayd goodin inay ka baxayaan balse ugu dambeyn qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda cabdifatax al burhaan waxaa lagu sheegay in xubinnimadii urur ee bariga afrika ee igad inay gebi ahaanba qaadaceen waxaana markaa arinta ay kusoo aadeysaa xili suudaan ay ka baaqsatay inay ka qeyb gasho kulanka aan caadiga ahayn ee urur goboleedka ee igaad meertada labiyo afartanaad ee lagu qabtay magaalada kambala ee dalka uganda waxaana markaa arintaa ay timid kadib markii kulanka lagu casuumay ninka iyagu xukumaa ama daacadda ay u yihiin xubnaha ciidamada milatariga ee r s f loo yaqaano ninka ugu sarreeya ahna hogaamiyahooda maxamed xamdaan xamidati dagaalo oo loo yaqaano kaasi oo markaa markii ay arintaa dhacdayna suudaan aad ay kaga carootay gaar ahaan garabka uu hogaamiye cabdilfatax al burhaan arintan waxay keentay in eh, gabi ahaanba ay qaadacaan eh, iyagu urur goboleedka igaad xiriirkan ay u jaraan ugu dambeynna qoraal rasmi oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee suudaanna waxaa lagu sheegay in ay ka baxeen xubintii ay ka ahaayeen urur goboleedka igaad qoraal kasoo baxay ee eh, horey waxay u sheegeen in ay ku xadgudbeen urur goboleedka igaad madax banaanida iyo wadajirka iyo midnimada dhuleed ee markaa suudaan kadib markii ay sheegeen lagu casuumay eh, kulanka igaad eh, xamdaan dagaalo oo isagoo ah sargaal awood badan leh ciidamada gaarka ee arisaftana ee xukuma waxaana arintaa ay muujinaysaa in eh, suudaan oo durbaba dagaalo la daala dhacaysay uu culays kala soo wajihi karo maadaama ay haatan shaaciyeen inay ka baxeen xubinnimadii ay ka ahaayeen urur goboleedka igaad dhanka kalena ciidamada israael ayaa waxaa markaa la sheegay in sagaaliyo toban ruux oo rayada ay ku dileen eh, qeybo ka mid ah khaza eh, eh, bishii december oo markaa xataa ay dilwadareed ay markaa u geysteen qoraal ka soo baxay ee hay-adaha insaanka ee falastiin waxaa lagu sheegay in xasuuq loo geystay dad rayada oo falastiiniyiin oo tiradooda lagu sheegay ku dhawaad labaatan ruux kuwaasi oo markaa lagu toogtay hal goob waxaana ku jiray haween iyo caruur iyo qoysa ah. warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuq insaanka ee falastiin waxay ku sheegtay in loo baahan yahay in israa'il tacadiyada ay geysanayso in lagula xisaabtamo hay-adaha qaramada midoobana waxay markaa ku eedeyneen indhaha ka daboosheen tacadiyada iyo dhibaatada dadka rayidka ah ee loo geysanayo xasuuq baan ayaa loo geystay dadka falastiiniyiinta gaar ahaan dad isku qoys ah oo sagaaliyo toban ruux gaaraya runtii waxaa ku dhacay waa wax laga naxo waxaana loo geystay dilwadareed iyo xasuuq ba-an waynu ka xunnahay waa in lagula xisaabtamaa waxa ay geysanayaan maamulka israa'el tani waxay muujinaysaa naxariis la-aanta iyo in xitaa bini-aadamnimadii ay ka tageen israa'iiliyiintu ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay-adda xuqulisaanka ee falastiin dhanka kalena dunida marka la eego qiimaha la kala siisto waxyaabaha dunida ay soo saarto dalalka qaarna ay markaas dhaafsadaan haddii ay ganacsi tahay iyo waxyaabaha kaleba si gaar ah marka la eego shidaalka iyo waxyaabaha kale ayaa la sheegay inuu qaali ka noqday qeybo ka mid ah ee dalalka dhaca ee qaaradda yurub iyo sidoo kale kuwa bariga dhexe maadaama marinadii ugu muhiimsanaa ay usoo mari jireen waxyaabaha iyo maraakiibtii isticmaal jirta badda casba ay walaac ka muujiyeen weerarada maalmihii u dambeeyey toddobaadii lasoo dhaafayba ay geysanayeen dagaalyahanada xuutiyiinta yemen waxaa laleeyahay wadamo badan oo yurub iyo afrika ayaa waxaa aad u saameeyey helitaanka marka la eego maraakiibta iyagu sida waxyaabaha ay soo saaraan qaar ka mid a ah dalalka caalamka oo loo iibgeeyo eh, inta badan wadamada afrika iyo sidoo kale yurub arintan waxaa leeyahay waxa ay saameyn ku yeelatay sicirka ama qiimaha oo saruka xoogle uu ku yimid taasi oo saameyn xoogle ku yeelatay dhaqaalaha dunida iyo sidoo kale wadamo badan oo yurub iyo afrika ka mid ah mareykanka ayaa wada dadaalo uu markaa uu sheegay inuu ku doonayo in lagu soo afjaro xuutiyiinta yemen oo uu xataa maalmihii lasoo dhaafay duqeymo uu ku waday saldhigyadooda walow weli aan la dhayalsan karin awood xuutiyiinta yemen ay leeyihiin iyo weerarada ay ka geysan karaan gudaha badda cas ee yemen qeybaha iyagu ay xukumaan iyo xitaa qeybaha ka fogba maadaama ay haystaan gantaalo casriya iyo hub casriya oo ay siisay xukuumadda iiraan oo iyadu taageerta xuutiyiinta ee yemen dhinaca kalena waxaa laleeyahay yuhuuddu waxay duqeymo ay ku dileen xubno aada ugu dhow ee xukuumadda iiraan oo iiraaniyiina kuwaasi oo markaa lagu dilay magaalada dimashik caasimada wadanka ee syriya dhismayaal ay ka deganayeen xubnahan oo ay duqeeyeen diyaaradaha ee droniska ee militariga xubnaha yuhuudda warbaahinta ku hadasha afka dowladda syriya ee saana magaceeda loo soo gaabiyo ayaa waxay markaa sheegtay in weerarka uu ka dhacay magaalada maasix loo yaqaano oo ay markaa inta badan degan yihiin safaaradaha iyo dalalka reer galbeedka iyo xubnaha ajaanibta ay ku sugan syriya waxaana dhismayaasha la bartilmaamsado ku jiray dad iiraaniyiina ah. aljaziira xubno saraakiil waxay u sheegeen in eh, xubnaha la bartilmaamsaday ay yihiin xubnaha eh, loo yaqaano eh, ciidamada gaarka ilaalada kacaanka qeybtooda sirdoonka oo saraakiil sare ay ku jiraan xubnaha haatan ee lagu duqeeyey guri ku yaala magaalada dimashaq ee caasimadda wadanka syria qoraal ka soo baxay markaa xubnahan iiraan iyadana wasaaraddeeda arrimaha dibadda waxaa lagu xaqiijiyey in duqeynta ay jirto laguna dilay xubno iyagu markaa iraaniyiin ah oo shan ruuxa ah oo ay ku jiraan sida la aaminsan yahay saraakiil sirdoonka iiraan ka tirsan waxaana bartilmaameysaday diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda oo iyagu inta badan duqeeya meelo ka baxsan xitaa falastiin oo ay ku jirto lubnaan koonfurteeda iyo magaalo madaxda wadanka syriya ee dimashik oo ay weerara toosa ay ka fuliyaan iyo duqeymaba waxaana markaa la aaminsan yahay in weerarkan uu markaa sii kordhin karo marka la eego xiisada bariga dhexe ka aroosan ee u dhexeysa israel syriya lubnaan falastiin iyo dalal kale oo bariga dhexe ku yaala duqeynta waxaa la sheegay in lagu bartilmaameysaday dhismo dabaq oo ka kooban afar biyaano eh, afar qeyb oo ay markaa ay duqeymuhu haleeleen sida warbaahinta iiraan iyana ay ku warantay waxaana markaa jira dad ku dhaawacmay duqeynta oo iyagu ka badbaaday sidoo kale iyagoo dhaawacana markaa la geeyay goobaha caafimaadka arrintan waxay sii kordhinaysaa xiisadda bariga dhexe ka alowsan xili weli dagaalka dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo yuhuudda uu halkiisii kasii socdo khasaaraha dadka rayidka ee falastiiniyiinta kasoo gaaraya dagaalka iyo duqeymahan ay sii kordhayaan tiro ku dhow kun oo ruux oo falastiiniyiina ayay yuhuuddu ku direen weerarada iyo duqeymaha ay ka wadaan daanta galbeed iyo sidaas oo kale marinka khaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii hore marka uu bilowday dagaalka ay markaa yuhuudda kula jirto dadka rayadka ee falastiiniyiinta waxaana markaa ay markaa arrintan sii kordhinaysaa walaaca laga qabo in bariga dhexe dagaaladan ay ku faafi karaan ayna keeni karaan ay dhibaato xoog leh oo soo gaari karta dadka rayidka ah sidaasoo kalena colaaddu ay noqon karto mid ka sii ballaarata inta haatan laga filaya in ka badan ay noqon karto maadaama horey bay u tagnaayeen khilaafaadka ka dhexeeya ururka xisbullah oo iyagu lubnaan eh, ka dhisan iyo sidaasoo kale eh, syriya oo iyagu inta badan yuhuudda duqeeyaan iyo falastiin oo mar waliba dhibano u ah duqeymaha yuhuudda weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kenan oad nagala socotaan dhegeystayaal k n n dhawacbaygu yaalo dhaqdhaqaaqi laftaa dhabarka celisa labaa dhinaci noqote ila looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruudhimasha jooga ila looma dheelo dhanta looma celiyo tahi lama dhegaysteaxdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte dhaqan iyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad geedihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska kuu dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan ayaan aadan kuba dhaleen xawuu naaska kuu dhigay hooyo kugu qaban igadhw dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele ragga laguma hele hayaan ku dhuurayaa weli sidaa dhowlguyooda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa dhabankaaga ruuxo leh ifkaacaga ma soo dhig dambaalkii wadkaygaay kuma dhaafi karaye dhabankaaga ruuxo leh ifkaacaga ma soo dhig dambaalkii wadkaygaay kuma dhaafi karaye ku kula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhulkaashad macaanay bil miyanay kugu noqon isku soo dhegeeniyo dhunka shadi macaanay miyaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska koo dhegeen dabtaa hooyo kugu qaba inaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhige dabta hooyo kugu qaban igadhahuur dhibaatadaha ragga lagu huma dheele warga laguma dheele igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele dhaadanaaya igudhega adkaate hinaasuhu dhib weeya dumarkuna ma dhaafa tan ku dhaadanaaya igudhega adkaate wadnayu dhakuula ilaa teliya dhowrgoor haw dhawaaqin ruuxaan kudhegaha nuglaanaywadnayuu dhakuula ilaa teliyay dhowrgoor haw dhawaaqin ruuxaan kudhegaha nuglaanay gaaraan marka iilka lagu dhigo ku dhibo malagii dembigii lagu dhigay waxaad dhihi adaa gaaran marka iilka lagu dhigo halagii dembigii lagu dhigay mayaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen dhafka hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen dhafta

heestii dhaban ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynayaa allah u raxmadee fanaanka cabdi salaad aadan baardila cashairada heestan waxaa iskale allah u raxmadee cabdalla nuuraddiin waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka n n kale iyo warbixino kale ayaa noo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa sabdi taariikhdan waxay ku beegan tahay labaatanka bisha koowaad sanadkuna waa laba kun afariy labaatan waa maalinta labaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo saddex boqol lix iyo afartan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii maxamed cumar xabeeb maxamed dheere oo ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyadii ay maxkamadihii islaamka ka itaal roonaadeen ayaa hubkiisii ku wareejiyey xukuumaddii soomaaliya ee xilligaasi maanta oo kale sanadii labadii kun sagaaliyo tobankii wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta somalilan maxamed jaamac ayaa sheegay inuu cunay lacag ka badan mushaarkiisii inta uu hayay xilka isaga oo noqday siyaasigii ugu horreeyey ee qirta inuu cunay lacag uusan sharciga u ogolayn waxa uuna xilligaasi sheegay inuu ka qaaday xanuuno kala duwan maanta oo kale sanadii labadii kun al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday waxa ku qaadeen saldhig ciidamada kumaandooska danab ay ku lahaayeen magaalada galcad ee gobolka galgaduud waxaana dagaalkaasi ku geeriyooday allaha u naxariistee taliya ku-xigeenkii ciidamada danab xasan maxamed cusmaan oo loo yaqaanay xasan tuure maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol labayo afartankii ciidamadii militariga dalka jabaan ayaa duulaan ku galay dalka mayanmar maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii baraag obama ayaa loo caleemo saaray inuu noqdo madaxweynihii afartan iyo afaraad ee dalka maraykanka isaga oo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykan oo afrikaan ah maanta oo kale sanadii labadii kun shan iyo tobankii maleeshiyaadkii xuutiyiinta yemen oo dagaal kula jira xilligaasi dowladda yemen ayaa dagaal kula wareegay madaxtooyada yemen ee magaalada sanca kadib markii ay kaga awood roonaadeen ciidamadii taabaxsanaa cabdirabil mansuur madaxweynihii dalka yemen ugu dambayntiina maanta oo kale sannadii labadii kun koo iyo haweeneyda lagu magacaabo kamaala harris ayaa noqotay madaxweyne ku-xigeenka sagaal iyo afartanaad ee maraykanka guud ahaana waa intaa xubintii maanta oo kale markaana haddib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay faraax oo nala socodsiinaysa xubintii maanta oo kale baxaa dunida ka dhaca oo qayb ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinada kale barnamijkadoegnana dab ayaa markaa qabsaday gaari ay la socdeen arday u dhalatay dalka shiinaha waxaana arintan ka dhacday bartamaha wadankaasi china saddex arday ayaa geeriyootay xubno kalena waa ay dhaawacmeen eh, sida markaa warbaahinta dowladdu ay sheegtay mid kamid a ah ardayda ayaa dhaawacmay iyadoo saddex iyo toban la xaqiijiyey geeridooda waxaana dhacdadan ay ka dhacday gobolka hinaan eh, loo yaqaano oo shiinaha ka tirsan gaar ahaan magaalada ama tuulada loo yaqaano yanshambu iskuulka ay dhacdadan ka dhacdayna waxa markaa eh, loo yaqaanaa jinkai school oo ku yaala eh, gobolka hinaan ee wadanka shiinaha ee dhaca bartamaha wadanka xubnaha markaa geeriyooday ayaa waxay markaa inta badan ama dadka geeriyoodaba dhammaantood waxay ahayn arday iyadoo markaa xubnaha dabdamisku ay ku guuleysteen inay markaa ugu dambeyn dabka eh, qabsada gaariga damiyaan eh, walow ilaa haatan waxa dhacdadan eh, sababayna ay markaa ay baarayaan xubnaha xukuumadda shiinaha mid ka mid a ah ardayda ee dhaawacmay waxaa la geeyey isbitaalka iyadoo la sheegay in xaaladiisu ay tahay marka mid soo hagaagaysa oo dhaawac halis ah aanu qabeen warbaahinta shiinaha ama raadiyaha loo yaqaano china national radio ee dowladdu ay leedahay ayaa isla markaa waxa uu markaa sheegay in ay dhacdadan si la socon doonaan si dhow si markaa eh, loo soo bandhigo waxa rasmiga ah ee arintaas sababay dowladduna ay markaa guddi u saari doonto arintan soo baara oo xaqiiraadina si wax looga qabto eh, dhacdadan eh, ka dhacday bartamaha wadankaasi ee jinaha waxaana shiinaha inta badan ee ku badan marka la eego dhibaatooyinka qaraxyada iyo sidoo kale marka la qodayo waxyaabaha macdanta ah ee wadanka laga soo saaro ay mararka qaar ay qabsadaan ama ay sababaan warxaha qarxa sidaasoo kalena waxaa jira dab ka kaca dhismayaal iyo sidoo kale marka la eego warshado ku yaala wadankaasi shiinaha markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan halgamba lagu jira horseedkii wuu dhaqaaqay soo hareer istaag meelaad ku hadhaa hadeer ma jirte meel looga hadhaa hadeer ma jirte war bashiirow halkaa laadaha iga reebine meelaan ku hadhaa hadeer ma jirte meel looga hadhaa hadeer ma jirte meel looga heeraayo hadeer lagu haakaayo maad heshin meel looga heeraayo hadeer lagu haakaayo maad heshin meelaan ku hadhaa hadeer ma jirte

meelaan ku harnaa hadeer ma jirtee war yaa raysul abi ahmed waxa waa dhahay dadkayga bad la'aan ma noola qaraan mana qahari karno mana dhaafi karna badda dadka an la kan iyo waaye marka waxaa la dhahay maalaa ku haranaa haddeera ma jirtee maalaa ku haranaa haddeera ma jirtee korneel tafasow shalay aad oga baato kunugulada hawaasay haddii aad wiilku roogu waysanta ka hari way ku haysataa waryamadhee waxaan siyaasadda ah, wa waa qalqalinaysaa war aabi iyo ilmihiisa haddaan la iska celin meel uu ku haraa hadeer ma jirte meel uu ku haraa hadeer ma jirte war kalemaane waxaa la yidhi wiil hadda ka hor imtixaanka ku dhici jiray oo baqanaya ayaa walaalkii ka yar iskuulka u diray si uu natiijada imtixaanka ugu soo fiiriyo wuxuuna yidhi walaalkayow haddaan hal maadda ku dhaco waxaad igu tidhaahdaa maxamed baa ku soo salaamayey haddaan laba maadda ku dhacana waxaad igu tidhaahdaa laba maxmedaa ku soo salaamayeen si aanu aabba noo fahmin kadib wiilka yaraa wuu baxay uu tagay natiijadii uu soo fiiriyey wuxuu arkay in walaalkiis uu dhammaan maadooyinkii ku dhacay markii uu guriga ku soo laabtay waxa uu yidhi walaalkayow ummaddii nebi maxamed oo dhan oo ku soo salaamayeen oo uula jeedo dhammaan maadooyinkii waad ku dhacday hadda marka muuse biixi iyo abiy axmed waxay arkeen in ummaddii soomaaliyeed oo dhan ay damacoodii ka soo horjeesteen waxayna maraysaa meelaan ku haraa hadeer ma jirte oo meelaan ku harnaa hadeer ma jirtee kaadh baan lahaa hawaadiyo jacaylkeed horowga mar baan idhi soomaalida habsaanti markaan habeen qura urda nabaadu seexdaba soo hees waalwaaleed waryaawaklow eh. fadhinimadii iska dhaaf ani waa ku garab joogtaa dadka dhami hawariyeen waraabiyo wax la waayay geelow ninkii waa lambawduda badaad helaysaa hadeer ma jidhe oo meelaan ku hadhnaa hadeer ma jirte warkalamaanaysaad ogtihiin aabiy axmed waa ka baaqday shirkii igade kambaale ka dhacay haddana kambaale kama joogine shir kaluu uga qayb galay oo wadammadana dhexaadka ay ku lahaayeen madaxweyne xasan sheekh ma dhihin meel dhexoo la istaaga ma leh waradayaluunsana sawirka istaagga ahayoo madaxda waddamadaasi galeen xasan sheekh marba haddii abiy dhex taagan yahay inuu ka qayb galo waa diiday warada muuse bixi muxuu booskiisa u gelin waayey jaamaca galay umowma muusu matalahayey war warka hayga dhex abi abiy shirkii horuu ka baaqday iyo ka dambuu ka qayb galay midna kuma badbaadine madaxweyne xasan sheekh wuxuu ka jeediyey khudbad dheer wuxuuna yidhi dalkayga waxaa ku soo xadgudbay abiy axmed wuxuuna yidhi xaq uma laha inuu heshiis la galo gobol soomaaliya ka mid ah. geeska afrika halkowna dab ka shidayaa uu yidhi naw oo somalilanna miyuu dafirayba shibdhawaagle alooshaanaqa hurinin annagaa ku ixtiraafinay waar naga tag waadna ceebaysoo badbaadna geliso wadiga hawada ka soo degi waaye xataa baabuur maxaad u soo raaci weyday warawaklow hayla yaabine bad baa rabe caliilihe bad baa rabe wasalaygu buuke meelaan ku haraa hadeer ma jirte meelaan ku haraa hadeer ma jirte <laughs> abiyow melaadkaheraasoo banjarna webagaa usbaka daroy waraamadheeyow annaka baay boqol waa joogtaa lafta naqa iyo lafta qarena waa isla joogtaa war aabiyo waxaan ku dhihi lahaa banyuqbaanyuq hadalkii noqdo booka iyo tuur iyo been heshiis lagu galo baadil iyo xooga labaduba haddaan bayd ka fulin waa bushimadaale baddanyada abiyow ka noqo boobku soco maahe meelaan ku harnaa haddeer ma jirte badaad helaysaa haddeer ma jirte war musabixiyo afaara raab ah loo qaaday waxaa la yidhi adimaa annagana waalooyo badda adimaa kala tuuranooyo iskaabulada adimaa dirooyo adimaa marooka u wadooyo oromada adiyaa kula wadooyo adimaa saas noo lacagta adiyaa kula cunooyo nawar muusa afkaa ma yaqaana ha u gafin warbow hayswareer mujaal maxamed kaahin baa u fasirhaye war dad falanaatiin oo waxba lidiinma sheegi karee abi isagoo meesha fadhiyaa boqoliyaabaatan waddan hortooda laga cambaareeyey waa kii toddoba waddan hor imaan waaye war balaayo u gooyow islaacasow badsada miya war abiiga baas waana lugooye maraakiibtuu haystay hubka muu nugu soo wareejiyo aryaadhaha idinka naftirkiinaan xabad ogayn aabi axmed wadawaranaan rabaahow yidhi war asigoo gurigayna dhex taaga miyuu wadahadalka rabaa urbow horaa loo yidhi meel how u baana hadalkuma bogsootee hubka qaata oo kaca heegan gala dadkaygow meelaan ku hadhnaa hadeer ma jirte meelaan ku hadhnaa hadeer ma jirte aryaadhaha warka ku soo ordina wadahadalka u codsada waa lagadii diidaa la yidhi madaxweynihiina ka daroo dibi dhalowba sameeyo masarow u duulay abiina muggaasaa madaxa lagu dhiftaa la yidhi addeewalaana hore loo yidhi ninka xagasha kaa guba xundhurtaa laga gubaahe mugow dhulkaanya faragelin ka dhaafi waaye masaroo la ogyahay waxa etoobiya kala dhexeeya iyo eretariyoo la ogyaha waxay soo kala mareen iyo soomaaliya oo dhulkay horey etoobiya u qaadata maahe inti kale ka fakala adahay mugaxaa idindhiga meelaan ku hirnaa hadeer ma jirte meelaan ku hirnaa hadeer ma jirte warnamiya walmooshiidan waagi hor masar welibana sii jartay gorida erijari alxakiim hayaatu soomaal walmowtul habash kaasu sugaata walintona mataraa beebiyaaliyona taangiyaalna sii doonaana tolow meelaan ku hirno hadeer ma jirte meel oon ku hirno hadeer ma jirtee war kalemaana war mahaysaan xogayaha igad oo shirkii igad fadhiiyey intii shirka la fadhiiyey madaxweyne xasan wuu ku carooday baa la yidhi waa edab daran tahay wasiirka ka istaag ama cadaalad noqo oo si dhexdhexaada igad ugu shaqee ama iscasile wasiirka arrimaha dibadda etoobiya noqoadwaaitolkikama jira tagee miyuu sameeyey waaryaara walla weynan weedan xishoonayne qaramada midoobay ninka fadhiya guddoomiye ku-xigeenka iigat iyo eloboorka ninka fadhiya hawada naga celinaya dhammaantoodba waa reer balod weyn baa la yidhi marka maskiin xog hayaa maxaani daba dhigay oo waaqlow adigu gormadda afhayeenka etoobiya noqotay waar maxaad noola yaabaysaa meel aan ku hadhnaa hadeer ma jirti beelaan ka hadhnaa hadeer ma jirti aryaa waaqlow samigay cabdulla wuxuu yidhi hw wax ka mirqo aan muuqanyaa markhaati beena weesku meel wax ka mirqo aan muuqanyaa markhaati beena weesku meel meelaan ku harnaa hadeer ma jirte meelaan ku hirnaa hadeer ma jirte xubintii kalamaan iyo sidoo kale fariimihii ka dambeeyeyba waxa ay gebagabo wahaayeen barnaamijka kulanka k n n guud ahaan waa inagin taadhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen ee k n gabagabada barnaamijka waxaan idinkaga tegayaa hees ay ku wada luuqeynayaan ama ay horey ugu wada luuqeeyeen fanaaniinta cumar xasan rooraay iyo sidoo kale xariido ismaaciil heystan halkudhigeedu waxauu yahay hortayaad la shoortaa taa barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo dumar miyaa galay hortayaad la shawrtaan cayadkala shushubataan makuushay ka dhaamin sheekhaag waa kuma shirka dumar miyaa galay hortayaad la shawrtaan cayadkala shushubataan makuushay ka dhaamin sheekhaag waa kuma shidaankaagu kulula shidadaadu badana talaadaan shakaalaba sheeshada maxaad goysaa shayddaankaagu kulula shiddadaadu badanaa shiddaankaagu kulula shiddadaadu badana kalaadaasha kaalaba shanshada maxaad goysaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhigannaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhigannaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhigannaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa ma isku shafiiynashilbaygu e maagne shida dooni maaye shidanigu ma dhehne saalan sharaf lawacan shexdandegayba madi garan wayna kaa shiishaysaa shexdandegayba madi garan wayna kaa shiishaysa wayna kaa shiishaysaa shexdandegayba madigaran wayna kaa shiishaysaa shexdandegayba madigaran wayna kaa shiishaysa wayna kaa shiishaysaa kashiishe shafka qumaca kaga rida sharad wuxuu ku qaada inuu buuda shaacilan dhaqsa shareera libaxuba kashiishe shafka qumaca kaga rida sharad wuxuu ku qaadaa inuu buuda shaacilan dhaqsa shareera anna waxaan shintiriyoon sharafkagu hagoogaba anna waxaan shintiriyoon sharafkagu hagoogaba sawdigan shuwaalkiyo shantii farad haa gudan waxaan shintiriyoon sharafkugu hagoogaba sawdigan shuwaalkiyo shantii baradinka aan haradkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa dhammaadiyo shalay miyaa la soo celin garan wayna kaa shiishaysa shexdan degayba madi garan wayna kaa shiishaysa wayna kaa shiishaysa shexdan degayba madi garan wayna kaa shiishaysa shexdan degayba madi garan wayna kaa shiishaysa wayna kaa shiishaysa